adeer waxaan ka hadlayaa eh, dadka lagu laayay beelalayda oo saaka guryahooda loogu tegay oo beesha biyamaallayday biyamaa nimanka la yidhahdo nabadgelyo waa laga waayey in dadku hadda wada degan yahay nabad mataqaana lagu deganaado waa laga waayey marka waxaan ciwaaminayaa in laska dhiciyo dawlad laga dhicido dadka dadka ka dhexda waa la waayey annagu nabada goobaynaa biyamaal annaga qabiil walaba ah ana oo dirta ah oo naga yaraan u haysanaa inuu yahay biyamaal waa diideen nabad waa diideen xildhibaanaha wara wanaagin haysto xamar joogaa wada niman nairobi joogaa wada marka biyaman inaad ka dhiciyo xillaan ahaa wada anugu gobolkaan deganahay naftanada iyo naftigana waa ka nabadgelya waan iska dhexaynaa ninkii kanaxilaa iyo ninkii kuraylaayaba waan iska dhicinaynaa gelo inaan qalanina noo banaan oo iska dhicino inaan walaynaa noo banaan wax xilceliyo waa la waayey nabad waa diideen iyo maal anaga inaan iska dhicino haddaan nahay beelaha horgidin si kaargalay mutusayaan nimanka bileysiiyey mataqaanaa shabaab weeye sheegay sanam bixiyey oo shan boqol oo qoriso badan oo qaarkafurtay qaarna militariguna ayuu ku wareejiyey qabiilihii dadka u laynayaan sina iska dhicinaa naga go-an ninkii jannixilaha iyo ninkii ku raylahaybaa madax dhigan waxu maqlaan leeyahay ma garat ima cabdulaqayb laakiin heerkan baasha maxaa gaarsiinaya adoo nood ah inaad ma garanayno ilaa abnagi dawladdi maxamed sila bardhacday markay dadku dilayeen boqolka gulaabo dhignay walaalayaal maxaa harjiinaa niri deris baa nahay geelaha dig ugu gobolka duumasiis baan nahay walaalaan nahay gobolka waa degannahay waa uga badan waa uga badan nahay hantida taallay dhaqaalaha yaaraan leenahay qofkii minister siyaasiyana loo wadaa siyaasiyan haddii lama caawa waxaan u maanta madax dhiga looma holo waxaa ku tashila inaad ka dhicin anaga sidaas dowladda aad kala dhex jirto dadka oo kala celida annaga waa iska dhacayna naftada iyo naftigeeda waa ka difaacayna biyomaal oo xadigi dhex wadnaan aad ku afurisama anaga waana iska dhicinayna biyomaal anaga badiye waa diideen nabad siyasiyiinta wadda ha maqasho xildhibaano ha maqleen kuwa hay-adaha wato oo xamadkooda inay maqlaan wey markaas nimankaad soo dirteen inaan iska dhicin ku tashanay cabdiwaaqlis eh, ku jira nimanka hay-adaha wada xildhibaano siyaasin maxaad ula jeeda arrimaha magacyadooda sheegi doonaa caawa inaan sheego mar raba maxamud carabow magacyadooda inaan sheegaa ku ku xigta warka war ka dambeeya magacyadooda ku sheegaa waseeraday ku jiraan waseeraday ku jiraan nimanka dhaqaalaha bixiya inshooriya maxaliya iyo matala nanaheeda wataa dhaqaalaha bixiya dad masaakiin oo beeraleyda shaaki ku guuleen ukaya soo laamigaana dad ku diliyayoo isku didilayey dad shaaki dowladda uu diraa isdilayay oo siyaasiyana hadda qabiilihiin oo raadsaday qabiilka aqalka haweenkaa kamid ah nimanma nimanka waa marka inaan iska dhicino umada mana lagu raadsayaa faraga inaan iska dhicin xaalaan ahayn uma jiro marka biyo macna waa iska dhicinaynaa laakiin imaam cabdullah qaliib magnan nimanka hay-adaha madaxda ka qaarkood xildhibaano irag iyo diin maa ku lug leh dagaalka gobolka dagaalka dadka shacabka ma ahan dagaal siyaasiya waaye dadka gobolka laga soo qalasiiyo laga raayqabaan eesimada suuragelayso marka ciddii waxaa in lasugaan rabnaa ciddii laga qabi doono in lasugaan rabnaa gobolka waana ka waana ka dhacayn nabiyo mala nabi mar hadday nabad diideen mar haddii waraabtinimo iyo reerka wada degmadaha loo daayalay hadday diideen waxaan ku kasbaanay inaan biyomaan iska dhiganno aan ku kasbanna anaga waan ku kasbanna iyaan u kasbay marka biyomaan iyo anaga haba asicibbi gobolka u harta iska dhicinaynaa mar haddii nabad laga waayey oo dac shacbao nima kala dukado beerahooda inta kulay xabadna iskasbiyeen wax annaga naga tuurama maaha wax annaga nama ku arki jiraa shaqayiijina uma diina shacbi kutugmaan lahayn annaga laakiin hormood lama dayan hormood u nahay dirisiinkaa hormood u nahay walaaltinimadaa la raadiyo dambeeyo ama hoos dawladna waa sugaan hormood u ahayn waa la waayey marayna ogolaayey waa diideen midkii shacabka dawladda loo geliyey xabaduu bilaabaa oo shacabku bilaabaa qabiilihii uu dadku u oo ayada aw marka annagaa dee ilaahay dad waxau naga dhigay mataqaana wixii dibaa garan kara waxaan garanay iyo maal inaan gacan kala laakin deegaanka lamba lexda lagu yaal meesha dadka shacabka maanta lagu dilmeel lau tageen meel beertoodi meel kali caafaa ugu tageen neefkiina duudiina kaka fadhiyaan hadii ilaahay ma jawaaba helayaa waxaa lii guri dadkii garaacaaho jawaab helaa laakin maxaa dadki shacabka loo dilay waxaa loo dilay waa ku sheega waxaa loo dilay xoogi laga raro waa dadkii la dilay kuwii dadka guraayo weeye ayaantaanba way way wareen boqol saa jiri inta gudan mudooradii way gudeen si fiicanna ayaga ay reerkutan waa ku cadaaday marka arrintaasu arintaa dhaway process oday eeg waa sugayday waa cadaawasaaradiwasiirkaligaa gudaha muu gudbisay wasiirka halkama gaba kaliya hadee wasiirka wax ka qabanay wasiirka wax ka qabanayo waa urogaa wasiirku hadduu wax ka qabanayo urogahay digamaan iyo anagana arrinta waxaa rabnaa in la ogaado bal waxay noqoto maalmahaas waa socda ilaahay